alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah wacalaa aalihi wa asxaabihi ajmaciin masalada labaad ee ka mida ah masaa-isha saddexdaa qof kastoo muslima ay waajib ku tahay inuu barto kuna camal falo maxay ahayd haye an الله لا يرضى an yushraka macahu axadu fii cibaadati laa malakun ولا walaa nabiyun mursal nacam ayib maxaa u daliilaa ilaahay subxaana wa tacaala inaanu shirkiga ogolayn raalli aanu ka ahayn aye ah an masaajida lilaahi walaa tadcuu maca allahi axada shirkiga ilahay raalli inaanu ku ahayn inaanu raalli ka ahayn aayaddu siday noo tusinaysa haye maanaa ilaahay uu nahiyey falaa tadcuu maca allahi axada buuri waxa ilaahay addoomaha u diideyna waa wax ilaahay jecel oo raalli uu ku yahay lama odhan karo ayib an allaha laa yarda an yushraka macahu axadu fii cibaadati mafhuumiyuu leeyahay qeydkaa fii cibaadati haye mafhuum ma leh waay marka laa yardaa an yushraka macahu axad fii rububiyatihi fii cibaadatihi fii asmaai wa sifaati bijamiici khasaaisihi wa xuquuqi maxaa si gaara loogu sheegay ashirku fi lcibaada ilahay in aan raalli ku ahayn haye ya nacam waa shirku alghaalibu cala annaas oo anwaacda kale shirkigu marka isaga loo eego dadka way ku yar yihiin ta labaad aye waladii waqacat fihi lkhusuuma bayna alambiyaai wa aqwaamihim ka nebiyada iyo qoomkoodii ay isku haysteen nebi kasta muxuu lahaa yaa qowm icbudu llaha maa lakum min ilaahi ayru ay waxid llah fi lcibaada maa lakum min ilaahin ay min macbuudin xaqin gayri ayib mid kale aye shirkiga ugu badane qur-aanka uu ka hadlay waa shirko fi lcibaada ayib waxaynu sheegnay mushrikiintii hore rubuubiyada ilaahay guud ahaan in rumaysnaayeen iyagoo haddana mushrikiina jamcu bayna aliimaani washirk iimaan saxiixa maha noocu iimaan maxaa u daliila haye wamaa yuuminu akharuhum billah ilaa wahum mushrikuun iimaankooda maxaa lagu fasiray iqraaruhum birububiyat illah istayqineen ilaahay rabbinimadiisa oo mushrikuunna waa shirkuhum fi lcibaada mar ereyga axad muxuu tusinayaa baynu nihi in allaha laa yarda an yushraka macahu axad aye fadl gidaarka uxiga ah adigo axad muxuu tusinaya mala laa yardaa an yushraka macahu axadu muxuu tusinaya kor u qaad hadalka cid kale axad macnaheedu ma cid kale ah ya an allaha laa yardaa an yushraka macahu axadu may aye ya waa nakiro halka muxuu tusinayaa lafdigaa nakiradii midnaba macnuha saa midnaba kayna mankaan ku doonaya baa noqday mid mucadama cinda allah iyo mid hayru mucadama man lahu manzila cinda allah man laysa lahu manzila cinda allah waayo cibaadadu waa xaq llahi اkhaalis cid kale xukuma leh mar hadduu cumuumkaa sheegay muxuu ka daba dhigay laa malakun muqarab walaa nabiyun mursal malag la dhoweeyeyna ilaahay ma ogola in loo shariik yeelo fi lcibaada nebi la soo dirayna ma ogola macnaheeduma waxa weeyaan kuwa kale waa ogolye malagiiyo nebigu un baan ogolayna haye waa kuwii ugu mudnaa macanaa kuwii ilaahay agtiisa darajada ku lahaa mar haddii aanay bannaaneyn in ilaahay loo shariik yeelo dee kuwa kale oo min awlaa sooma marka min tambiihi tanbiihi bilacla cala kii saraa la sheegay waa malag iyo nebiga oo la yidhi ma banaana in ilaahay cibaadadiisa lala wadaajiyo dee wixii ka hooseeyaana min baabi awlaa kasii daran oo ilaahay lalama wadaajin karo waay qaala wdaliilu qowluhu tacala w ana almasaajida lilahi falaa tadcuu maca allahi axada adaliilu calaa maada maxay aayaddu daliilut haye maca waxid calaa ana allaha laa yardaa an yushraka maca waxid fii cibaadati manaa daliila ku tusinaya ilaahay inaanu raalli ka ahayn in cibaadadiisa cid kale lala wadaajiyo waa qowl lahi tacala w ana almasaajida lilahi falaa tadcuu maca allahi axada maa macnaa almasaajid masaajiddaa la yihi ilaahay baa leh waa maxay haye saddex baa lagu fasireeya waa ninka haye fadl fadl adiga maasha waa ninkan haye kaadu kaadu kaadu adiga ma waa ninkan haye saddex macnaa lagu fasiray yani kulu mawdic cidda lisalaa ilahay baa iska leh macnaheedu yahay yaana ilahay unbaa xaq ule in lagu caabudo iyo acdaa sujuud xubnaha lagu sujuude toddobada salaada ama sujuud tii la idhaahdabana macan waa maxay alcibaadatu lilah cibaadada ilahay baa leh wahadi aqwaal tarjic ilaa macna waaxid wahuwa wujubu ifraad illahi bاlcibaada wa nabdu ayb allaamu fi qowli اllahi tacaala lilahi wallaamu maxay laamu milkiba mise waa laam kale haye laam اstiqaaq ay alcibaadaة mustaxaqaة lilah cibaadada ilahay baa xaqu leh falaa tadcuu maca allahi axada adducaa markay qur-aan ku timaado maxaa looga jeedaa baynu idhi ama intaynaan taa gaadhin adducaa maxay u qaybsantaa adducaa alwaarid fi lqur'aan waالsuna haye haye ducaa lcibaada iyo ducaa lmasla oo cibaadaadka oo dhami waa duco ilahay baa duco ku magacaabay haddaanu qofku xataa ilahay afka waxba ka weydiisan cibaadadan uu samaynayaa waa nooc min adducaa waxay ka dhigantay inuu ilaahay leeyahay ilaahu daraaddaa baan u sameeyey iga ajarsii naartan igaga badbaadi markaa taasi tacriifkeedu ducaa ulcibaada waa tacriifka cibaadadooda imtithaalu khiaab sharci maxabatan watadalulan mashaarixa hadalkiisa in loo hogaansamo jacayl awgii iyo isdulleyn awgeed ayib ducaa ulmaslana waa maxay ducaa haye tafadal ya haye طلب الcabd min اllahi xusula ma ynfachu dawaamh naam صح أو dfcu طلب الcabd min الlah xusul أو dafca ma yadurh وإزaalatه ayb haddaba ducaa markay qur-aanka ku timaado ma baryaa looga jeedaa su-aashaas dalabkaas mise cibaadadaa looga jeedaa haye cibaado yaعnى ducاء warada في الqur'an wاlmuraadu bihi ducاء الmasألة warada في الqur'an wاlmuraadu bihi ducاء الcibaadة mid ba hadhay وwarada الduعاء warada في الqur'an والmuraadu bihi kilayhima labadaba iyadoo looga jeedo والmuraadu bihi kilaahuma labadoodaba iyadoo looga jeedo ayib marka adducaa fi hadihi اlaaya falaa tadcu maca allahi axada ma ducaa lmas'ala mise waa ducaa lcibaada ma caabudina un mise waa baryina waa labadaba adducaaءu fi laaya yashmal nowcay ducaa labada nooce ducaduna waa mutalaasimaad ducaa mas'ale kastaa ducaa cibaadana way ta baryada lafteeda ilahay lagu caabudaya sooma duعاء cibaado kastaana ysتلزم duعاء المسألة ayib maslada saddexaad kamid saddexa masalo ee waajib ku tahay qof kastoo muslim inuu barto ku camal falo waa maxay masalada saddexaad haye ana man aطaca rasuula waxad allah laa yajuusu lahu muwaalaatu man xaada allaha warasuul low kaana aqraba qariib ka maqsuudka masalada yaa sheegaya haye bayaan wujuubi barati min mushrikiin maqsuudku waa kan waa in la caddeeyo mushrikiinta in laga beri noqdaa inay tahay waajib yaana wa taxriimu muwaalaatihim wa bayaanu taxriimi muwaalaatihim yaanaa xigtaysigoodi iyo soo dhawe in la soo dhaweystaana inay xaaraan tahay masalada maxaa loo sheegay baynu nidhi masalatu taxriim muwaalaat اlmushrikiin haye صaxiix لأnna twxiid اllahi wa طaacaة الrasuul laa yataxaqaqaani ila biاlbara'ati min اlmushrikiin qofka tawxiidku u dhamaystirmi maayo daacada nebiguna u dhamaystirmi mayso ilaa u mushrikiinta ka berino laa yajuusu lahu muwaalaatu man xaada allaha warasuulah muwaalaat waxay macnaheedu baynu idhi lasoo koobo muwaalaat haye almaxaba wاlnusra wاlmutaabaca waa jacayl iyo uhiilin iyo raacitaan asalkeedu waa almaxabatu wanusra asalkeedu waa maxabada siduu yihi ibnu taymiya ayib almuwaalaad muwaalaadka oo noocaynu sheegnaya xubinteebaad samaysa aye almuwaalaatu yakunu bilqalb almuwaalaat alqalbiya maxay noqonaysaa marka kalmaxaba sax watakunu billisaan kahanaawa oo kale watakunu biljawaarix keesh kanusra walmutaabaca almuwaafaqa cala alcamal loo nusreeyo iyo oo baailka loogu nusreeyo iyo in acmaasha lagu waafaqo dee lagu daydo ayib daliilu qowluhu tacaala daliilu alaa maada daliilu calaa maada aye maanta dadka farta taagay way yaryihiin maxaa dhahay haye الdليل عlى وuجوب البراءة من المشhriكين وتaxrيimi muwaalatihim yaعnaa waxa u daliila inay waajib tahay mushrikiinta in laga beri noqdo بالqلب واللسان والجawاarح iyo inay xaaraan tahay muwaalaat الmuشhrikiin aayaddu sidey daliil ugu tahay taas aye laa تجidu qowma yuؤminuuna bالlah واليوم الآخر maxay tusisay markaa anahu laa yajtamicu aliimaan alxaqiiqi wa muwaalaatu almushrikiin macnaa inaanay kulmi karin iimaan xaqiiqiya ah. oo kaamila iimaankii waajibka ahay oo dhamaystirana iyo muwaalaat lmushrikiin wma laa yajtamicu biliimaani alwaajib fahuwa muxaramun waxa iimaanka waajibka aanay kulmi karina waa shay muxarama ila iimaankiibuu nuqsaaminayaabe ayib waay muwaalaadka ictibaaro ama dhinacyo kala duwan iyadoo laga eegayo ayaa la qaybiya marka annaasu fi masalati muwaalaat halaathatu aqsaam marka laga bictibaari man yuwaala waman yucaada bictibaari man yuwaala waman yucaada marka laegayaa la xidhiidhinaya la xigtaysanaya yaa la colaadinaya la nacaya faالnaasu halaaثatu aqsaam waa saddex qaybood dadku alqism اlأwal man yuwaala muwaalaata muطlaqa kuwo la jeclaanayo oo la xidhiidhinayo muwaalaad dhamaystiran wa huwa muminuun wahum اlmuؤminuuna اlkhulas waa muminiinta barxa tiran min alambiyaa الصaalixiin الshuhadاء والصidiiqiin والshuhadاء والصaalixiin haulaa yuwaaluuna walaa yucaaduun kuwa waa la xidhiidhinayaa un waa la jeclaanayaa waa lagu dayanayaa waa loo nusreynayaa lama colaadinayo almuminuuna اlkhulas ilah baa yihi wاladiina jaءuu min bacdihim yaquuluun rabana اغfir lana wlikhwani اladina sabaquuna bاliiman wlaa tajcal fii quluubina hila liladiina aamanuu rabbana inaka ra'uuf raxim alqismu athani qeybta labaad man yucaadaa mucaadaata mulaqa mid la colaadinaya un oo maxabo aan qalbiga loo gelinayn waayo iyo nusre iyo ku dayasho wayubqad wayubgadu bugda khaalisa wahum lkufaar waa gaalada من almushrikiin والمنافقين kuwaas yucaaduna yucaadowna mucaadaatan yucaadowna waa la colaadinaya mucaadaata muطlaqa laysa fiiha shay min almuwaalaat mushrikiin munaafiqiin asxaabu اlbidac اlmukafira bidcooyinka lagu gaaloobo dadka ku sifoobay bidcada odhanaysaa qur-aanku waa kila yihi tara kaiira minhum munaafiqiinta maruu ka hadlayay tara kaiira minhum yatawalowna aladiina kafaruu labisa ma qadamat lahum anfusuhum an sakita allahu calayhim wafi lcadaabi hum khaaliduun walow kanuu yuminuuna biاllahi wالnabiy wma unzila ilayhim اtakhaduuhum awliyaa walakina kaiira minhum faasiquun hadday ilaaha iyo nebiga iyo shareecada nebiga lagu soo dejiyay ay rumaysan yihiin awliye kamay dhigteen mushrikiinta alqism الthalith qeybta saddexaad waa man yuwaalى min wajhin wa yucaada min wajhin watajtamicu fiihi almuwaalaat walmucaadaat mid dhinacna laga xidhiidhinayo oo laga jeclaanayo dhinacna laga colaadinayo waxaa ku kulmay الصifaat alati yastaxiqu biha almuwaalaat ifaat alati yastaxiqu biha almucaadaat ifaatku muwaalaadka ku mutaysan lahaa iyo kuwa mucaadaadka ku mutaysan lahaa colaadinta ayaa ku kulmay yubgadu min wajhin wa yuxabu min wajhin dhinac marka laga eego waa la jeclaanaya dhinac marka laga eegana waa la nacaya wahum cusaat lmuminiin waa dadka muminiinta asl iimaan haya haddana cusaada waajibaadka qaar dayacay ama xaaraanta qaarkeed sameeyey marka yuwaaluna yuwaalowna liajli iimaanihim iimaanka awgii baa loo xidhiidhinaya wayucaadown liajli macsiyatihim nuxibuhum liiimaanihim wa nubgidhum limacsiyatihim iimaanka dhinaca iimaanka markaynu ka eegno iyo acmaasha kale saalixa ay samaynayaan xaggaa waynu ka jeclaanayna arrintaa ay ku saxan yihiin waynu ku jeclaanayna markaynu ka eegno dhinaca macaasida iyo xumaanta ay ku jiraan taana waynu ku nacaynaa waxyaaba u daliilo waxaa ka mid a wakadalika muslimiinta ahlulbidaca ah ee bidcadooda ay tahay bidca hayru mukafira bidca aan lagu gaaloobin nuxibhum liiimaanihim wa nubqidhum libidcatihim iimaankooda awgii baynu u jecellay bidcada awgeedna waynu nacayna lakiin in iimaanka awgii u jecellay macnaheedu ma aha in la la iska dhegaysanayo oo la iskala fadhiisanayo oo dadka loo ammaanayo in looga digayn macnaheedu maaha qodobkan dambe waxaa u daliila eh, xadiidka bukhaari wariyey can cumar ana rajula calى cahdi الnabiyi salى اllahu alيه wasalam kana smuhu cabdالlah waktigii nebiga waxaa jiray nin la odhan jiray cabdillaahi kaana yulaqabu ximaaran waxaana lagu naaneysi jiray ximaar kaana yudxiku rasuula اllahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilahi buu ka qoslin jiray kaana nabiyu qad jaladahu fi sharaab khamri uu cabay buu nebigu ku jeedeliyey fa utiya bihi yowma fa amara bihi fa julid maalin baa la keenay iyadoo khamri uu cabay lagu soo qabtay markaasuu nebigu amray in la jeedaliyo waa la jeedeliyey faqaala rajulu min alqowm allahuma lcanhu nin ka mida raggii meesha joogay baa wuxu uhi ilaahu ninkaa nacdal ma akara maa yu'taa bihi badana inta la keeno khamri lagu soo qabtaa faqaala nabiyu sala allahu alayh wasalam laa talcanuu ha nacdalina buuri wallahi maa calimtu ilaa inahu ilaa anahu yuxib اllaha warasuulah waxaan ilaahay rasuulkiisu jeceliy ma aha dadka macaasida sameynaya ilaahay rasuulkiisa inaana jeclayn iimaankoodii iyo dee maxabadoodii baa daciiftay laakiin aslu maxabat illahi warasuuli quluubtooda way ku jirta marka ninkaa maxaa ku kulmay in la jeclaanayo o la difaacayo o la xidhiirinayo iyo dhinaca khamriga oo cabayana in la nacayo muwaalaatu almushrikiin ama maa xukmu muwaali lmushrikiin qofka muslimkaa ah ee gaalada mushrikiin iyo kufaar kaleba muwaalaat u sameynaya xukumkiisa waa maxay dadka qaarkood iska ilaaqaan waxay idhahdeen waa kaafir waayo ilahay baa yihi waman yatawallahu minkum fainahu minhum fainahu minhum fi lkufr gaalnimadu kaga midi baa looga jeeda hada غayru صaxiix wamuwaali الkufaar lahu axkaamu takhtalif bixasabi اkhtilaafi nowci اlmuwaalaat ka mushrikiinta iyo gaalada muwaalaad u sameynaya wuxuu leeyahay axkaam kala duwan kala duwanaanshaheeduna uu ka dhashay nooca muwaalaadka oo kala duwan oo muwaalaadku nooc qura maaha waaya oo almuwaalaatu anwaac annooc اlأwal waa almuwaalaatu min ajli diinihim almuwaalaatu min ajli diinihim diintooda awgeed in muwaalaat loogu samaynayo yardaa bidiinihim diintoodu raalli ku yahy qofkan muslimka ah yuxib اlkufra wayakrah اlislaam yuxib الshirka wayakrah الtawxiid almuwaalaat اlmuطlaqa baa la ihahda waana almuwaalaat fi اddiin marka ida wujida muslimu yuwaali kufaar maxabata lidiinihim warida bihi haddii la helo muslim gaalada muwaalaat u sameynaya jacayl diintooda u qabiyo raalli inuu ku yahay awgeed wayucaadi muslimiina kurhan lilislaam muslimiintana colaadinaya wuxuu colaadinayaa maaha dee inay isku dhaceen ama wax isku qabteen wuxuu colaadinayaa nacayb uu diinta islaamka u qabo almuwaalaatu addiiniya wey wayuwaali lkufaar man waala lkufaara maxabata lidiinihim warida bihi fahuwa kaafiru biijmaci lculamaa qofka gaalada jeclaada ku dayda u nusreeya taasoo ka dhalatay inuu diintooda jeceliyo raalli uu ku yahay fa huwa kaafiru biijmaaci اlculamaa kaasi waa gaal culimaduna isku waafaqsanyi aayadda ilaahay uu hi waman yatawallahum minkum fainahu minhum jamaahiiru lmufasiriin saasay ku fasireen waman yatawallahum ay fi minkum fii diinihim saasay yidhahdeen waa almuwaalaat diiniya muwaalaadka diin jacayl iyo raalli noqosho diintoo raalli lagu noqday ka dhalatay saas yidhahde qolooyinka yidhi me waa muwaalaadkii oo dhanna may odhan aayaddu waxay daliil u tahay muwaalaadka o dham inuu kufri yahay ee waxay yidhaahdeen fa inahu minhum baa macnaheedu wuxuu yahay waxa uu muwaalaadka ugu sameeyey buu kala mid yihi hadduu gaalnimo yahayna sidooda u gaaloobaya haddii aanu gaalnimo ahayna yana xukumka iyagu ay leeyihiin inuu dembi yahay inuu xumaan yahay ayunbu isna yeelanaya oo ayaddu waxay la macno tahay bay yidhahdeen man tashabaha biqowmin fahuwa minhum qof kasta oo gaalada isu ekeysiiya ma waxaynu odhanaynaa waa gaal kullu man tashabaha bilkufaar ma odhanayno sooma waxay ku xidhan tahay gaalada wuxuu ku waafaqo uga ekaaday waa maxay faman tashabaha bihim fii amrin kufriyin fahuwa miluhum kaafiruun qofka arrin kufriya gaalada uga ekaada oo kufrigoodii ictiqaada ku hadla sameeya waa kafir iyagoo kalaa soo ma waman tashabaha bihim fii amrin muxaramin fahuwa huwa aathimun arrin xaaraana laakiin gaalnimo aan ahayn ka uga ekaadaana muxuu noqonaya aathim arrimaha muxaramka maxaa ka mid ee muslimiinta qaar gaalada uga ekaadaan inay isdilaan muslimiinta inaanu dhaqan gaalo ahayn inay muslimiintu isdilaan qabyaalad isu ama kursi isku qabsadaan soo nebigu mu orhan laa tarjicu bacdi kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacdi dabaday dhaqan gaalaha u noqonin waa inaad islaysaan marka muslimiinta islaayay tashabahu bilkufaar marka ma waxay odhanayna way gaaloobeen maya way dembaabeen ba way arrintaasi ay gaalada uga ekaadeen gaalnimo maha marka aayadduna waa saas oo kale oo man waalaahum fii diinihim fahuwa kaafiru milu wman waalaahum fii amri muxarami gayri kufriyi fahuwa miluhum aw minhum fi hada اlxukm arrin xaaraana laakiin aan gaalnimo ahayn ka muwaalaad ugu sameeyaa sida dee tashabuhoo kale muwaalaadku ka mid yahay dee arrintaasu iyaga kaga mid yahay saasay yidhaahdeen marka muwaalaadkaasi waa muwaalaad kufriya walihada xaaib ibn abi baltaca radia allahu canhu saxaabigii la odhan jiray markuu nebiga calayhi isalaatu wasalaam uu doonayay inuu ku duulo maka reer maka ayuu u qoray wara ah, warkii nebiga warqad buu qoray gabadh buu u dhiibay reer maka u geebu kuri marka warqadda waxaa ku qoraa nebi maxamed wuu kusoo duulayaaye digtoonaada waana saxaabi ka sidaa sameeyey markii la weydiiyey nabigu calayhi الsalaatu wasalaam uu ku yihi maa xamalaka calaa hada nebigu markiiba muu odhan mar haddaad muslimiintii jaasuustay oo warkoodii aad gaalada u gudbisay gaal labaata laakiin muxuu weydiiyey muwaalaadka noocana maxaa ku xambaaray maxaa ku kalifay maa xamalaka calaa hada buuri istafsalow tafsiil buu ka dalbay muxuu ihi xaaib aradtu an yakuuna lii cinda alqowmi yadun ujeeddo kale igumay kalifine waxaan doonayay nimankaa inaan gallad ku yeesho ay dee igu ilaaliyaan maal iyo dad xaggaa maka iga jiray marka arrin adduunya ayuunbaa igu kaliftay xoolahayga iyo dadkayga maka joogun baan doonayay warkaa yare aan u gudbiyey inay iigu ilaaliyaan waay walam afcalu kufran wala irtidaada can diini walaa rida bاlkufri bacd اlislaam haddaba fiirso arrintaa umaan samayn inaan gaalnimada raalli ku noqday islaamnimada dabadeed markuu sheegay muwaalaadkiisu muwaalaad diiniya inaan ahayn oo waxa ku kalifay aanu ahayn almaxabatu lidiin اlkufaar waridaa bihi nebigu alayh الsalaatu wasalaam muu gaalaysin lam yukafiru ma gaalaysin nebigu alayh الsalaatu wasalam ayb miyaa la odhan karaa dagaalkii beder buu ka qayb galo taasuu gaalnimada kaga badbaaday may iimaankan gaalnimada kaa badbaadinayn oo adoo iimaan lahaa dad arrin kufriya la timaado ma waxa la iimaankaagii baa gaalnimada kaa badbaadinaya maya gaalnimadu iimaankaagii bay burinaysa dee bederna maxaad u malayn oo ah camal ka mid a ah acmaasha iimaanka nooca labaad ee muwaalaadku annawc athani min anwaaci almuwaalaat waa almuwaalaatu liajli dunya almuwaalaatu liajli dunya oo adduunyo awgeed ayuu gaalada muwaalaad ugu sameynaya maanaa lacag buu ka doonayaa dana ayuu ka leeyahay fahadi غayr mukafira taas mid lagu gaaloobaya maha wadaliiluna waa xadiiثu xaaib ibn abi balta xaaib waxa uu sameeyey waa nooc muwaalaad haddana maxaa loo gaalaysiin waaye isagaa markii la weydiiyey caddeeyey arrintaa gaalnimo jacayl iyo islaamnimo nacayb inaan u geyn waxa u geeyey uu yahay arrin adduunyaah marka almuwaalaat liajli dunya muxarama walaakinaha gayru mukafira muwaalaadka adduunye doon qofka u geeyaa waa xaaraan oo dee aayadduba xaaib bay kusoo degtay ya ayuha aladiina aamanuu laa تتkiduu عadw عadوaكم أwliya waxa uu sameeyey inuu xaaraan ya ilahay sheegay oo cadowgii ilahay inuu awliya ka dhigtay markuu warkii muslimiinta u geeyey ayb laakiin aayaddu waxay tilmaantay xaaib in aanu ku gaaloobin ficilkaas waa tan magacii iimaanka loogu yeedhayaayo aladiina aamanuu nebiguna calayhi الsalaatu wasalaam gaalnimo kuma xukumine waar iska daayey buuhi yanaa buu xaadiray reer ilaahay baa yihi waan idin dembi dhaafay waay xadiidka xaaibna culimo badan baa u daliishatay almuwaalaat liajli dunya inaan inaanay kufri ahayn imaam shaafici baa kamida ah fi lum waxaa kamida ah, culimo fara badan oo culimada ictiqaad sida cabdilaiif ibn cabdiraxmaan ibn xasan in badan oo kamida ah culimada waxa weeyaan tafsiirka sheikhulislaam ibnu taymiya qad taxsul lirajuli muwaadathum liraximi aw xaajati fatakunu denba yanqus bihi iimaanuhu walaa yakunu bihi kaafira kama xasla min xaaib ibn abi baltaca lama kaataba lmushrikiin bibacdi akhbaari nabiyi sala اlah alay slm waxaa dhici karta buu hi ninku inuu kalgacal u qaado gaalada qaraabanimo ka dhaxaysa awgeed ama xaajo iyo baahi dan adduunya u haysa marka maxay noqonaysaa dembi uu iimaanku ku nuqsaanayo walaa yakuunu bihi kaafiran gaal ku noqon maayo deetana wuxu sidii xaatibba ka dhacday markuu mushrikiinta u qoray warkii nebiga calayh isalatu wasalaam waanzla allahu fiihi ya ayuha aladiina aamanu laa tatakiduu caduwa caduwakum awliyaa tulquuna ilayhim bilmawadda waxaa la mida ah sacd ibnu cubaada xaadiat lifki markay dhacday markii eh, sacad ibnu muaad ah, sacad ibnu cubaada sacd ibnu mucaad baan ujeedaa ayaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ku yidhi rasuulka ilaahay ninkaa reerkaaga kugu dhibay noo sheegaanu dille dabeetana sacad ibnu cubaad oo isku qolo ahaayeen ayay xamiyaddii qabyaaladii qaaday masuui kadabta wallahi laa taqtulu maadaa dili kara wallahi inaana dilayn marka munaafiqii ibnu abi saluul nebiga calayh isalatu salaam dhibay beenta ka sameeyey caaisha ayuu u nusreeyey sacad ibnu cubaada ma gaalnimo jacayl iyo islaamnimo nacayb baa ku kalifayey maya xamiyadunbaa qaaday inay isku reer yihiin waa khalad bay arrintaasi ahayd laakiin ma eh, ma gaaloobin oo diintii kagama bixin eh, nusratu almushrikiina walkufaar cala almuslimiin muslimiintii iyo mushrikiintii oo isdilaya inuu mushrikiinta u nusreeyo dee safkooda uu soo galo tusaale ahaan ama uu hub siiyo ama si kaleba dee anwaaci nusra mid kamid u sameeyo oo nusratu alkufaar cala almuslimiin waa muwaalaat muxarama taas laakiin hal iyo mukafira miyaa lagu gaaloobi mise lagu gaaloobay maayo culimada qaarkood waxay dhahan waa lagu gaaloobaya waliba culamaau najd ayay u badan yihin waa ka mudaaharat lmushrikiin cala lmuslimiin nawaaqid lislaamka waa ka ku daran sheekh maxamed cabdulwahab culimo kaloo dee ka dambeysay oo saa waa jira waayo laakiin sida culimadu ay u badan yihiin iyada lafteeda waxaa la eegayaa un ile xaaibo sameeyey waa nooc min anwaaci nusrati lmushrikiin cala lmuslimiin soo ma markuu warkii muslimiinta sii siiyey yihi kasii diyaargarooba haddana lama gaalaysa marka wallahu aclam waxay u badan tahay in waxaa ku kalifaya un iyada lafteeda la eegayo ma muwaalaat liajli dunyaaba mise muwaalaat liajli addiin intaa loo eegayo hadda la soco dadka qaarkood waxay taa ku khaldaan in laba muslim oo dee iyagu isdilayaa uu mid gaalo soo kaxaysto taasi xaaladaha qaarkood de waabay banaantayba culimada shaaficiya xataa kutubta fiqiga waxay ku sheegaan xaakimka muslimka ahi markuu la dagaalamayo buqaadda buqaadduna waa muslimiin qaطcan inaanay banaaneyn inuu gaalo usoo kaxaysto ilaa inay xaaja keenta mooyaane marka dee xaaja keenta gaalo wuu usoo kaxaysan kara marka miyaa lo odhanaya taasi waa min baabi mudaaharati alkufaar cala lmuslimiin lama odhanayo waxaa la mida ah laba muslim oo adduunye isku dilay ama xukum isku haysta in badan soomaalida ka dhacday xukun bay isku haystaan kala riixanayaan marka mid baa tabardarro dareemaya marka gaalo iyo cid allaaliya ciddu helaba uu soo kaxaysanayaa ujeedadu maaha inuu gaalada jeceliyey islaamka inuu nacebyey maaha waa ninkan aanu ishaynee dowladdaydii ridaya ama xukumkaani ogolayn gaalada dan kama lihie kaasu baan ka horgeynayaabuu odhanaya muwaalaadka mukafirka maaha taas yaana wax banaan ma aha asal ahaan laakiin muwaalaadkii mukafirkaa maaha muwaalaadkii lagu gaaloobayay maaha xataa ma soo gelayso fii baabi mudaaharati lmushrikiina cala lmuslimiin ma soo gelayso waay eh, risaalada saddexaad aynu dul maro ama muqadimada saddexaad waxay ku saabsantahay fi bayaani الtawxiid wa manzilatihi fi اddiin tawxiidku wuxuu yahay baa la caddaynaya iyo derajada uu diinta islaamka ku dhex leeyahy tacriifi shirki wa bayaani qubxi shirkigana waa la qeexaya foolxumadiisana waa la caddaynaya iclam ogow buu ihi arshadaka allah ilaaha kugu hanuy liaacati ilaa aacati ana alxaniifiyata diinta xaniifiyada ah milata ibraahima ah nabilah ibraahim miladiisa an tacbud allaha weyi inaad ilaahay caabudo waxadow xaalo kelidu iyo mukhlisan xaalo atay mid u barax tiraya lahu ilaahay addiina alcibaada bidalika arrinkaas ah milatu ibraahim waa ikhlaasu lcibaada lilah ayuu amara allahu ilaahay faray jamiica annaas dadka o dhan wa khalaqahum wuu abuuray lahaa liajliha kama qaala tacaala ay liqowli llahi tacaala qowlka ilaahay awgii ilaahay u ihi wamaa khalaqtu ma ma jirsiin aljina jinki walinsa insiga ilaa liyacbuduun inay waxidaan mooyaane wamacnaa yacbuduun yuwaxiduuna weeye oo mar haddii tawxiid aanu jirin cibaada ma jirto waacduu maa amara allahu bih wuxuu ilaahay dadka faray waxa u weyne altawxiid weeye wa huwa tawxiidkuna ifraad ullahi weeye ilahay waa lagu gaar yeelo bilcibaada acdama shayga ugu weyn ee can ilaahay uu nahiye uu diiday ee uhaha samaynina shirku weey wa huwa shirkigu dacwatu ayri wey cibaadatu hayri ilahay cidaana in la caabudo macahu ilahay lala caabudo ilahayna la caabudo cid kale la caabudo wadaliilu waxaa u daliila wuxuu ilaahay addoomaha faray waxa ugu weyn inuu yahay towxiidka wuxuu addoomaha u diiday waxa ugu weyna inuu shirkiga yahay qowluhu tacaala way ilahay uu yihi wacbud اllaha ilaahay caabuda walaa tushrikuu bihi shaya ilahay shaynaba u shariik yeelina wallahu subxana wa tacala aclam sala allah ala nabiyina mxamed wala alih waصxaabi ajmain